alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam baab lqasmi kitaaba nikaax baynu ku jirnaa alwaliima ayaa inoogu dambeysay baab lqasmi ay hada baab lqasmi wuxuu baabu yahay qasmiga amba qeybinta qofka xaasas badan leh inuu u qeybiyo xagga mabiidka iyo hooyashada iyo joogitaanka inuu uqeybiyo dumarkiisi alqasm marka waxa weeyaan jacalu jaclu shay aqsaam baa looga jeeda in shayga qeyba laga yeelo lakin alqasm waa maxay alqasmu beyna الزawjaat almaqsuud bihi alqasmu beyna الزawjaat fi lmabit wagayri dalik hoyashada iyo wixii kaleba in loo qeybiyo waana maxaasinta shareecada islaamka iyo maadaama diinta islaamku ay u ogoshahay ninkii gabadho wax ka badan inuu guursado ee afar oo kale u gaadhsiiyo inuu cadaalad u sameeyo ayaa la amray وعan caiشha radي الlahu canha qaalat kana rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم yaqsimu fayacdilu وyaqul allahuma hada qasmii fima amlik falaa tmlunii falaa talumnii fima tamliku walaa amlik وعan caiشha bint abi bakr صdiq radي الlahu canha qaalat waxay tihi kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulku wuxuu ahaa yaqsimu mid qeybiya ay beyna nisaa'ihi fi lmabiit oo fa yacdilu cadaalad sameeya marka midna unbu eexan jirin wayaquul wuxuu odhan jiray allahuma ya allahu ilaahayow ya allah haadaakani qasmii waa qeybtaydii fii maa amliku wixii aan anigu awoodayey falaa talumnii ilaahaw ha igu canaanan oo bimacnaa falaa tucaaqibnii walaa tulxiqnii lowman fii maa tamliku waxaad adigu hayso ee maxabada qalbiga ah iyo wax lamid a ah, allow ha igu canaanino ha igu ciqaabin walaa amliku ee anigu aanan haynin rawahu alarbaca wasaxiix ibn xibaan walxaakim walaakin rajaxa tirmidiyu irsaalahu xadiisku inuu mursal yahay ayuu tirmidi rajaxay buri marka wallahu aclam waxad moodaa culimada saxiixisay uga dhow yihiin tirmidi marka xadiiskani wuxuu caddaynayaa un rasuulka alay slat slam inuu qasmi samayn jiray horta taas iyadoo culimmadu isku khilaafeen hal kaana waajiban عalayhi hal kaana fي xaqihi waajiban am mustaxaba ma mustaxaban buu ahaa mise waajiban buu ahaa xaqiisa ayay culimmadu isku khilaafeen oo culimo badan baa yihi rasuulka alayه الsalaatu wasalaam isagun baa dee wanaag sameynaye laakiin ilaahay kuma waajibin qasmiga isaga adilana way deliishadeen markaa si kastaba ha noqotay rasulka alay slat slam laakiin isagoo isku ilaalinaya ayuu qasmigaa samayn jiray oo gabadh kasta habeenkeeda haweeney kasta ama xaas kastaba habeenkeeda ayuu gurigeeda shoogi jiray dabeetana weliba intaasoo keliya kumuu kaaftoomin isagoo weli waxay tihi caaisha cadaalad sameeyey haddana rasuulka alay slat slaam ducadan uu raacin jiray oo wuxuu ohan jiray allahuma hada qasmii fii ma amlika ilaahow kaas waa wixii anigu awoodayo waxaan awoodaa inaan dee habeenba markaa guri galo laakiin xagga qalbiga marka la eego dee rasuulka calayh isalaatu wasalaam ila bani aadan unbu ahaaye maxabada qalbigaa dadku way ku kala duwanaan karaan oo waa la weydiiyey man axabu nnaasi ilayk baa lagu yihi muxau yihi caaisha oo dumarkiisa ugu jeclo taasi arrin cadbe marka taa qalbiga ee anigu aanan awoodin aad adigu awoodo waa xagga ilaahay mid ka timid weeyaan falaa talumnii ay falaa tulxiqnii lowma waciqaaba fima tamlik ilaah wixii adigu aada hayso walaa amliku anigu aanan hayn o xagga qalbiga ah taana ilaahay baa sheegay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum ma awoodi karta inaad u cadaalad dhamaystirta dumarka laakiin ha wada leexanina o iska ilaaliya falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaq dabeetana gabadh soo laalaado o laa hiya daat zawj gabadh sawjlana maaha walaa hiya maca zawj mana aha mid sawj la joogta de mucallaq weeyaan xadiisku markaa wuxuu cadi ku cadiyay rasulka ala sala slam siduu samayn jiray ayuu cadaaladda ugu samayn jiray wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slam qal wuxu uhi man kaanat lahu imra'ataan qofka laba dumara leh oo famaala u leexda ilaa ixdaahuma midkood xaggeeda iskugu biyo shubtaa jaa-a u yimaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama washiquhu isagoo dhinaciisuna maailun uu leexsan yahay isagoo dhinac u qallooca ayuu yimaadaa rawahu axmed walarbacatu wasanaduhu wasanaduhu saxiix xadiiskana waciid adag buu sheegayaa oo aayaddii buu waafaqsanyay falaa tamiiluu kula lmayl marka labadii dumar ahaa hadduu midun xaggeedii u leexdo maxabadii qalbiga ahayd ma dee xadiiska hore aynoo cadeeyey aayaddaba laakiin waa maxay hadduu mid gurigeediiba soo agareegi waayo hadduu biilba siin waayo hadduu midna u badiyo taasi weeyaan ciqaabkaasaa markaa waa kabaayirta waaweyn in loo cadaalad sameeyna dumarkii waa laga maarmaan hadduu qofku awood isleeyahay ma awoodi karaysa inaad u cadaalad samaysana dee ilaahay ba subxana wa tacala inoo sheegay fawaaxidata in xabad lagu gaabso وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu من kانت امرأة فmاla u leexday إلى إحdاahما جاء u yimaada يوم القيامةi وشiقhu ay وجنبhu dhinaciisuna maaئl isagoo leexsan wa الجزاء min جiنس الcمل waa tda الجزاء min جiنس الcمل abaalmarintu noocaa tabaysay noqonaysaayo isagii maadaama u dhinac iskugu biyo shubtay calaamad baa ilaahay ka muujiyey maalinta qiyaame wacan anas radi allahu canhu qaala wuxu uhi min asunati sunnada waxaa ka mid ah idaa tazawaja arajulu ninkuu markuu guursado albikra gabadh gashaanti ah cala athayibi mid carmala uu la guursado aqaama wuu la joogaya cindahaa agteeda aqaama wuu joogayaa uu ku nagaanaya cindahaa ay cinda albikri tii cusbayda gashaantida ahayd sabcan toddoba habeen uma qasama dabeetna wuu qaybinaya waidaa tazawaja hadduu guursado athayiba hadduu mid markaa reer soo martay uu guursadona aqaama cindaha ثaلaaثa saddex buu la joogaya iyada uma qasama u qaybinaya mutafq aleyh walafd الbخaariي min الsunati ma xukmu hada الxadiiث aw hadihi alcibaara ma sha allah aye si fiican ba maslaxi ula socotaan haye soo dah ya maanta ad ku dhiganaysa waa isla doorasho ilaah da waa isla doorasho ilahay ka soco haye haye sax wey min aلsunati hadduu yidhahdo xukmu rafci buu leeyahy min aلsunati hadduu saxaabigu ihahdo muxuu leeyahy xadiiskaasi xukmu الrafci marka anas ibn malik mu odhan rasuulkaasa yihi lakin min sunati mar hadduu ihahdo ay sunatu nabiyi salى اllahu alayh wasalam waa suno la isla garanayo waxaa kula mid a umirna kada nuhina kada mucadi o kale xadiiskeedu baynu soo maray nuhina can itibaaci اjanais walam yuczam calayna waa naloo diiday yaa u diiday nabiga alayh الsalaatu wasalaam marka ibn sunati ida taزawaja rajul albikra calى اhayibi aqaama cindaha sabcan haddii gabadho ay gashaanti tahay maadaama aanay reer hore guri hore soo arag iyadu qeybta way ka baxaysaayo toddobada habeen gaar bay u yeelanaysaa weyaan dabeeto markaa dumarkii kaley la sinaanaysaa toddobadaasi marka u dhamaadaan oo habeenkeedu bay sugaysa haddii gabadho ay tahay mid reer soo martay ama markaa laga dhinto ama hala furabe athayb bay labadaba koobsanayaa iyadana maadaama ay reer hore soo aragtay oo guurku aanu u cusbayn iyada tiradii waa laga yeeliyay waxa le saddexdaasaad gaar u yeelanaysaa inta kalena dumarka kale ayaad kala mid tahay an anas radi allahu canhu qaala min asunati ida tazawaja sunaha waxaa kamid ida tazawaja rajulu ninku marku guursado albikra gashaantida cala thaybi carmar ula guursado thayb macna waa tii horu qabuun baa loga jeedaa aqaama cindaha sabcan toddoba ayuu ku nagaanayaa cindaha ay cinda albikri uma qasama uu qeybinayaa waida tazawaja markuu guursado athayba aqaama cindaha halaathan uma qasam tafr caleyh wacan umu salamata radi allahu canha ana nabiya sala llah alay sl nebigu lamaa goortii tazawajaha uu guursaday umu salama aqaama cindaha halaathan saddex buu agteeda ku nagaaday maadaama ay dee qof xaas la soo ahayd marka hore wa qaala wuxu inahu laysa biki innahu arrin wuxuu laysa biki kuguma sugnaanin calaa ahliki ay calaa zawjiki sawjkaaga hawaanun fudaydsi iyo yaraysi ku yareysanayo in shi'ti haddaad doonto sabactu laki waan kuu todobayn oo toddoba habeen baa agtaada joogi wain sabactu laki haddaan adiga kuu toddobeeyana sabactu linisaayi dumarkayga kalena waa u toddobaynaya rawahu muslim xadiiskana xadiiska hor sii adkeynayaayo rasuulku alayh salatu salaam umu salama waa uu ka dhintay in adeerkeeda la jiray abu salama iyada waxaa la odhan jiray hidda bintu abi umaya bil muqira oo dee abu jahl iyo khalid bin walid meel baadeer hayliyada sawjkeeduna kula mid ubuhaa abu salama oo magciisu cabdullaha ahaa kadibna markaa waa kii geeriyooday iyadoo in badan ay qoys ahaayeen kadib rasuulku alay sala slam markaa waa kii guursaday ee ka cudurdaanaysa hore soo marray albihii rasuulku markii uu guursaday saddex habeen ba agteeda joogayoo macnaa saddexdaasaad xaq u leeday wey maaha macnaheedu waad igu fududee maaha calaa ahliki ahlikidaa waxay culimadu ku fasireen calaa zawjiga imka weya waa nebi maxamed alayh salatu slam yuriidu nafsa rasuulku naftiisu ujeedaa oo macnaa agtayda kuma fududide laakiin xaqaagii saddexdii habe waa kuu dhammaaday haddii aad markaa doonto tirada inaan kordhiyo oo afar habeenoo kale aan ku daro amba toddoba habeenoo kale aan kula joogo saa imika ka muuqata xadiiska waxay noqonaysaa dumarka kalena inay mid waliba toddobada yeelato oo taa xaqumaad lahayn wey waa dheeraad laakiin haddii adiga toddobada lagu siiyo toddobada dumarka kalena toddobadaasa yeelanaya weya lakin saddexdaasaad gaar u lahayd adigu weya halkaa waxaa kaloo laga qaadanaya inaanay shardi ahayn habeen baynu guri jooge isagu siduu markaa u arka dantiisa inuu yeelo ama ay dantooda u arkaanoo hadduu idhahdo adigana toban habeen baan kula joogaya adna toban baan kula joogaya adna toban baan kula joogaya oo bishii toban toban ka dhigo ma banaantay way banaantay waa inuu isleekeysiyo almuhim cadaaladii waa inuu ilaaliyo وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها markuu isa qaama cindaha ثaلاثا وqaala wuxuu yihi inahu arrin wuxuu yihi laysa biki kaagama sugna kaagama ahanin calىa ahliki ehelkaaga oo zawjkaaga ah hawaanun fudaydsi iyo liidasho macnaa kuwa fudud agtiisa qof qiimala baa tahaye in shiئti sabactu laki haddaad doonto waan kuu toddobayn oo toddobaad baan agtaada joogi wain sabactu laki adiga haddaan toddobaadkaa kula joogana sabactu linisaayi dee dumarkaygana sidaas oo kale wey wacan aisha radi allahu canha ana sawda bintu zamca sawda bintu zamca wahabat yowmahaa licaysha wahabad waxay u hibeysay waxay siisay wahabad bicna acdad yowmahaa maalinteedii ay ka rasuulka qismadiisa licaishata caishay siisay wa kaana nabiyu sala اla alay sl wuxuu ahaa yaqsimu licaishata mid caaisha u qaybiya oo siiya yowmahaa maalinteedii ay gaarka ulahayd caaisha ee dumarka kale ay kala mid ahayd iyo wa yowma sawda muttafaqun caleyh inta badan ayaa soo sida iyagoo haddana xaasaskii nebigood dee hinaansahaiyo waxaa isku jiray haddana shay kastaba sidiisibay dee usoo gudbinayaan oo u sheegayaan marka caaisha waxay tihi radi allahu canha sawda bint zama horta sawda bintu zamca alcaamiriya iyaduna qurayshday ka mid ahayd sawjkeediiyo saxaabada kamid mid ahaa baa ku geeriyooday ayaa geeriyooday waa dadkii horreeyey u hijrooday bilaad lxabash markii horeyeba rumeeyey oo sakraan binu camr laodhan jiray sakraan binu camr sawda qof weyn bay ahayd oo waad gabadhii u weyneed xaasaska nebiga marka inay nabiga ka weyneedna waaba la sheegaya wallahu aclam aggaama hubata ah lakin qisaska meelaha qaarkood aan ku arkay aduu almuhim qof weyn oo da-bay ahayd oo rasuulka ala sala sl markii khadiijo ka dhimatay ayuu guursaday iyada maya ka horreysay oo ina waa la dhahdaa lakin xitaa caaisha ka horreysay lamuu gurigelinta caaisha ilaa madiine mooyaan sauda bintu samca markaa markii ay da- noqotay waxay dareentay dee dhici karto rasuulku alayh isalaatu salaam in uu furo iyo wax lamid ah waay sheegayaan qisaska qaar waxay sheegayan rasuulkaa doonay alay slat slam inuu furo dabeetna waxay tihi ma si aan dumarkaagii uga mid ahaado habeenkaygii aan xaqa u lahaa anigu waan ka tanaasulayaayo taasaan ana isku furanaya marka ciddii uu rasuulku u jeclaa isla markaana dee ahayd gabadha keliya bikrada ee rasuulku guursada caishaa ayay ayay siisay dabeete markaa rasuulku alay slat slam sawda dee xaqeeda iyada ka tanaasushay habeenkii sawda xagga caaisha ayuu jooga watan caisha markaa inoo sheegeyso maca sawda bintu samca in badan bay sii noolayd oo ilaahay subxana wa tacaala cumriga usii dheereeyey gabadh aada u dhowrsan oo aad aad badan dee dumarka odhan maaha lakin haddana waxaa la sheegay inay tidhi xataa markaa xaj iyo cumro iyo waxaanay tegi jirin intii dambe o dhan ay odhan jirtay mar haddii aan faralkii iska riday gabadha waxaa wanaagsan inay gurigeeda iska fadhida ina halkeeda ay iska joogto waxaa kaloo xadiiska ku jirta haddii rasuulku alayه الsalaatu wasalaam uu furo zawjada markii hore maxay ahayd umahaat اlmuminiin soo maaha haddii uu furo way ka baxaysaa umahaat اlmuminiin hooyooyinkii muminiinta way ka baxaysaa arrintaanaana sii caddeynayso ana sawd bintu samca wahabat yowmaha licaisha wakana nabiyu sala la ala slm yaqsimu licaishata yowmaha wa yowma sawd ayuu siin jiray labadaas wa can curwa bn zubayr raximah llahu qaala wuxu uhi qaalat caaisha caaisha waxay tihi yabna ukhtii inankii walaashay dhashay o macnaa kan habaryarta u ahayow kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu ahaa laa yufadilu ka fadilin ka dheeraad siinin bacdanaa barkayo calaa bacdi barka kale fi lqasmi xagga qaybinta min mugdihi nagaanshihiisa cindana agteeda uu ku nagaanaya ahaaday wa kaana qala yowmin wa kaana qala yowmin maalin baaba yaraa ilaa hadduu jirana maalinkaasi wahuwa yatuufu calaynaa uuna soo wada mari jiray shamiican dhammaan oo fayadnu wuxuu dhowaan jiray min kulli imra'atin haweeney kasta matalan taabasho iyo dhunkasho iyo wax lamid a min gayri masiisin isagoon taabanin oon u galmoonin xataa yabluqa ilaa uu gaarayo allatii taasoo huwa yowmuhaa maalinkeeda uu ahaaday allatii taasoo huwa maalinkani yowmuhaa maalinkeedii uu yahay oo fa yabiitu cindahaa taasuu agteeda hooyan jiray rawahu axmed wa abu daawuud walafdu lahu sax alxaakim walimuslim can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii kaana rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu idaa sala alcasra markuu casrka tukado daara mid ku wareega calaa nisaahi dumarkiisa uma yadnu minhuna uu u dhowaan jiray alxadiid xadiisku dhowr arrimood buu tilmaamayaayo qofku inuu ka warhayo oo gurigii aanu habeenkaa u lahayn uu maalintii geli karo uu soo eegi karo oo markaa gabadha ula soo sheekaysan kara ama ula soo fadhiisan kara xadiiska waa laga qaadanaya laakiin xaqii ay lahayd gabadha kale oo guriga u hoyashada ah iyada waa loo ilaalinaya marka rasulku ala sala slam markuu casarkii o kale soo wada maro laakiin mabiidka mabiidku waa habeenimo habeennimo dhacayo shardi maaha labada qof habeenkaa markaa gurigaa uu joogo waynu arki doonaa inay inay dee kulmaan shardi maaha oo hadday doonto xaalad kale abay ku jirtaa amba isaga waxa wey arrimaa jiri karaba laakiin shardiga hooyashada iyo la joogidda iyo dee lahadalka iyo waxaaso dhan ba ayaa dee kamida xuquuqda ay leedahay gabadhaas fayaduufu calayna iyo yaduuru waa isla macno daara calaa nisaaihi yatuufu guryahooduna way isku wada dhawaayeenoo dee masaajka agtiisa ku yaaleen dabeetana mid kastaba u geli jiro oo uu jiray xaaladeeda iyo markaa halkaa laga qaadanayaa inay banaan tahay ninkii gurigii dhowr xaas lahaa inuu guri kale soo eegi karo uu soo mari karo oo uu soo warhayn karo dabeetna arrintaasina cadaalad darro aanay ku noqonayn curwa binu zubayr waxaa dhashay ayo asmaa bint abibakr iyo zubayr bn cawaam markaa isagu taabici bu ahaa curwa binu zubayr waa fuqahadii toddobada ahaa la dhaha fuqahaa sabca reer madiina fuqahaa asabca insha allah waad ku dhigi doonta mustana laftigooda إda qiila man fi اlcilmi sabcaة abxurin riwaayathm can اlcilmi laysat khaarija faqulhm cubayd الlahi curwaة qaasibin ilaa akhirihi gabaygaas ciraaq baan filaya inuu ku sheegi jiray alfiis markaa toddobadaas wey curwa bn zubayr caaishu aada uxuga soo wariya dee aada uxuga qaatay oo qaasim bn maxamed iyo curwa bn zubayr iyo baa ka mid ahaa saciid bn musayib iyo yabna ukhtii waa habar yar halkay ka yidhaahdaan dumarkeenu oo kale way u dhigantaa yabna akhi adeer halkaynu ka dhahan oo kale wey kaana rasuulu llahi sala اllahu alay sl la yufadilu bacdana calaa bacdi fi lqasmi mu odhan jirin hiblaayo caaisha ha loo yar badiyo saa rasuulku ma odhan jirin waxay tihi laa yufadilu bacdana calaa bacdi oo ah min mugdihi cindana inuu agtayada ku nagaanayo oo ah hoyeeshada mid waliba habeen gaarayska si iyadu ka tanaasushay mooyaan wa kaana qala yowman maalin baaba iska yaraa ilaa hadduu jiro maalinkaasina wahuwa yaduuf maalin ma jiro ilaa hadduu jirana yaduufu calayna jamiican wuuna soo mari jirin inta aanuna soo mari kale ka dhigantay saas aga inta aanuna soo wada mari jirin iska yarad fayadnu min kuli imra'atin min gayri masiisin min gayri jamaaci xataa yabliq alatii huwa huwa yowmuhaa ilaa uu gaaro ti huwa maalinkani ywm waa mudakr carabi ahaan ywmha oo faybaytu cindaha walimuslim can aisha radi allahu canha kana rasuulu lahi sala la ala sl ida sala alcasra daara calaa yadnu minhuna ugu dhawaan jiray dhawaanshahaas taabasho iyo la sheekaysiyo wax lamida weyn wa can caaisha radi allahu canha ana rasuula lahi sala la kana yas'alu mid weydiiyey fii maradihi xanuunkiisa aladii kaasoo maata fiihi ku dhintay wuxuu ayna ana hadan anigu berri xaggeebaan ku beeganaha yuriidu wuxuu ujeedaa yowma caaisha habeenkii caaisha ama maalinteedii oo faadina lahu azwaajuhu faadina lahu way u ogolaadeen azwaajuhu dumarkiisa radi allahu canhuna yakunu inuu ahaado xaytu shaa meeshii uu doono fa kaana fii beyti caaisha mutafaq caleyh rasuulku alay slat slaam caaisha si gaarana uu jeclaa dee dumarkiisa tii ugu faqiihsanayd ugu fadliga badnaydna way ahaayeen markaa markan uu xanuunsanaya rasulka alay slat slaam wuxuu isweydiinayay maadaama u xanuunsaday muuka dee waxaa laga yaaba inaanu guriga caawa ku beegan yahay aanu garanaynba marka wada marka qaarkood ba rasulka aada u xanuunsanayay amba dee wiilaabay gurigii uu ku beegnaa dabeetana wuu isweydiinay wuxu xaggee ku beeganahay markaa wuxuu waxaa laga dareemay inuu degdegsanayo cayisha maalinta uu ku beegan yahay dabeetana dumarkii kalena way fahmeen oo waxaydaan rasuul xaqa yagii waanu ka tanaasulnaye xayu shita meeshii aad doonto iska aho dabeetana fakaana fi beyti caish aynu arki doona cumdaho kale xadiista ku jirte caisho waxay leedahay anigoo halkaa lafta iyo garhka saa ugu haya ayuu ku dhintay rasuulku alayh isalaatu wasalaam iyadoo saa u haysa ayay oo iyadaa markaa kalkaalinaysa intaas rasuulku inuu bashar haa uu dhimanaayo oo u dhintay ayay daliil u tahay meesha nebi maxamed ka dhintay ma weli siraataaba ayaa nool shaylaani baa halkan soo barbaro oo halkan ka soo baxbaxo ya dadka dadka ugu doqonsan waxaa kamid ah kuwa qof dhintay wax weydiisanaya ee moodaya saas war hadduu dhimanayo ma nin baa jecel intayna maynu jecelna inu iska dhimano haddaynu imaka hanta laynoogu daray cumriga muddo inaynu iska sii joogno inta adduunyadu ka dhamaanaysa haddii lagu odhan lahaa intay adduunyadu ka dhamaanaysa iska noolow adigoo dee sidaabaa iska ahaanaya ka waran nin waliba maynu iska jeclayn walow kanat الdunya taduumu liahliha lakana rasuul الlahi xayan wabaaqiya rasuulkaa joogi lahaa marka ilaahay baa inoo sheegay inaka mayitun wa inahum mayitun uma inakum ywma الqiyaamati cinda rabbikum takhtasiluun ana rasuul الlahi sala ه ala slm kana yasأlu fii maradihi aladi maata fiihi ayna ana gada xaggee baan beri ku beeganay yuriidu yowma caaisha faadina lahu aswaajuhu yakunu xayثu shaa fakana fi beyti caaisha wa canha caaisha waxaa laga wariyey qaalat waxay tii kana rasuul lahi sala اlahu ala sl rsulku wuxu ida araada hadduu doono safaran safar hadduu doono aqraca mid qori tuura bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdoodu u qori tuuri jiray fa ayatuhuna toodii kharaja sahmuha qorigeedu soo baxo ayuu kharaja biha la bixi jiro o raaci jirtay mutafaq caleyh xadiiskani xadiis aada u dheer oo xadiisul ifki la ihaahdo ayuu ka mid yahay markaa qisadii caaisha iyo markii laga beeraburtay silsiladaa dheer ku saabsan markaa rasuulku alay slatu slaam markuu safrayo maadaama dee qaybintu ay ahayd marka hore mid walba safarkii wuxuu keensanayaa in dee laga wada maqnaado markaa rasuulkuna alayه slat slam inta badan isagoo xaaskiisa wata mooyaane iskama tegi jirin marka hadduu qofku doono inuu inuu safro oo uu doono mid kamida ah dumarkiisu inay raaco hadday idhaahdaan heblaayo haku raacdo waanu tanaasulnaye taa markasta waa qofku xaqiisa u ka tanaasulaya laakiin haddii kale muxuu samaynayaa qorituuradkaasi marka qorituuradkaasi dulmi maahe tii uu soo baxo qorigeedu ayaa safarkaa u raacaysa ilaa haydankii bilba ha maqnaado amba labo biloodba ha maqnaadee qori tuuradkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha shareecadu ay ogoshahay qimaarna noqon maayo oo waxyaalaha la kala saari kari waayo qori tuurad baa lagu kala bixi karaa ee xuquuqdoodu siman tahay xuquuqdoodu ay siman tahay waay waxaad ka warantaa markaa nin afar dumar u leeyahay dabeedna markaa uu safray qorituuradkiina uu samayn midba waa kiciyeysa haddana uu soo noqdo xoogaa buu joogay haddana wuu safra oo wuxuu doonaya inuu safro qorituuradkii baa lagu celiyey tii soo baxday <laughs> ma laga saaraya marka hore qorituuradkaa ka baxaysa maleya maalintaadi waa damaysatay oo way isweydiiyeen culimadu qaar baa isweydiiyo waxay leeyihiin waa laga saaraya iyada kuma jirayso maadaama nawbadeedii me markeedii mar hadday ka baxday saddexdan kanuba qori tuuladku markaa dambe soo gudagelaya marka hore markay mar haddii markaydaa dhamaysatay way soo iyaduma soo gulayso haddii safarkii mar dambe uu soo wada wareego afartoodiiba ay soo maraan hala la ihahdo markaa qori tuuladkii baa lagu celinayaa sidaana waa la yidhi وعn cبd للh بن زمعة رضي الله عنه qال وxu قال رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم لا yجlid laa yadribu yu garaacin ulaynin axadikum midkin imraatuha ah haweenadiisa jald alcabdi ay jaldan ka jaldi lcabdi garaacitaan sida addoonka loo garaaco kala rawahu lbuhaariy markaa rasuulku alay slat slam ma diidin in gabadhii la yar uleeyo amba la edbiyo sida qur ku jirta horana aynu soo maray laakiin edbintaasi wax kasta oo darbi kasta ama garaac kasta o edbin looga jeedo markiisa hore waa inaanu ahayn mid nabar gaadhsiinaya qofka sidaa ogeed macallin ow macallinka quraanka aanka dhigow haddii waalidku ku yidhaahdaan gawda ka saar waayo waalid badan baa ubadka laftigooda waxay odhanayaan gawda ka saar taasina sax maaha gawda ka saar taas hadhow qallafsanaana u ka qaadaya iyagana ixtiraamaya adgana ku ixtiraami maaye lakiin se haddiiba ay dhacdayni maha la laynayo waa in dee wax edbinaysa horena qadiyada maro badan baynu soo mara addoonka markaa in sida loo uleeyo rasuulku miyuu ogol yahay maya ee dee maxay samayn jireen inta badan dadka jaahiliyadu ninkan addoonka aba qofay ka xoog badan yihiin umay junaynin oo markaa nabar kasta oo ku dhufan jireen dee markaa gabadhi aad qabteen haddaad saa adoon kalo ka kadhigato aad saa u garaacdo sax maaha jald abdi waa mafcuul mطlq laa yajdi axadukm imra'atahu jald alcabd oo libayaani nawcihi kii la odhan jiray marka wuxuu diidayaa rasuulku jaldigaas haddii laakin laa yajidu axadukum imra'atahu halkaa wuu ku dayn lahaa in aan waxba lagu dhuftay bay dee noqon lahay laakiin sifadanaasii caddaysay sifada noocaas waa haddii asalku laakiin in la iska daayaa wanaagsan inaan waxba lagu dhufan saa awgeed ba rasulka ala sala slam caisha waxay leedahay rasuulku weligii qofna ma garaacin walaa ilmaa imra'atan walaa sabiya ilaa an fi sabiili illahi mooyaane inuu ilaahay dartii oo de markaa u inay wax ka dhacaan mooyaane laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligii haweeneyna waxba kuma dhufanin ilmo yarna waxba kuma dhufan waxaana laga yaabaa inay dee dumarkaas waktigaas oo kale iyo xaalaadka qaarkood ku jiray de haddii wax lagu dhufto inay inay sababo noqonayso waxay iska dareysay laakiin waaqacan imika la joogay waktiga la joogo ya malaha arrimaa iska kala daadin ada <laughs> iskugu kaa yar toosan tahay iska kala daadine iska same baabulkhulci khulciga baabkiisii weyaan almuhim khulaasatu qawl waxay qasmigaas iyo qaybintaas waa waajib bay ragga ku tahay mabiidkii dharkii ka waran waa la mid cuntadii ka waran waa la mid la hadalkii iyo la kaftankii iyo la sheekaysigii ka waran hadday meel wada joogaan ha hadday meel wada soo wada fadhiyaan afartaba dalkan joogaan balka wada joog joogaan ma saddexdaba ma labaduba laakiin dee markay waxay dhahan culimadu ay markaa gurigii oo kale joogaan kolleyba waxay la xidhiidhaa iyaduna maxabada laftigeeda bay xidhin la leedahay qadiyadaas oo waxay noqonaysaa laa amlik bay noqonaysaa taas laftigeeda laakiin kolkas mar kastaba inu dadaalo meeshaasi culays weyn ayaa ka jira khayr badanna waa ka jira waay wal waayahay sheekh ibn cuthaymin raximah ullah oo intaba buluqade culimada sharaxday ka mid ah isagu inta badan tafsiirkaa ku fara badan sheekh waxaynu uga soo raraa badan maxaa ku badan waaqicana uu joogo tana faahfaahintaa ku badan markaa wuxuu ihi bal ka warran waaye hadday midina dheer tahay midina gaaban tahay oo marada ay u baahan tahay taasi dee maro dheer ay tahay oo intaa ka qaalisan miyay waajibka ku tahay inaad tan gaabanna <laughs> intaa ileegoo kala aad siiso maya buu leeyahy mar haddaad tanna maro siisay tanna maraad siisay lakin tan maradeedu ay keensanayso dee matal ka soo qaad boqol iyo konton doolar in la yidhi taasna tanna boqol doolar boqol konton doolar yidhi waa tusaale marka xagga cadaalad daro noqon mayse dee hadday midna maasha allah cagaheedu yaryar yihiin midna maasha allah ay waafihiila labadaba maasha allah bay noo leedahay oo <laughs> kabiiri kala qaalisan yihiin maxay noqonaysaa qiimaha u bixiyey mushkilad ma laha taas alkhulcu walkhalcu waa waa shay marka la suuliyo ama la suuro oo matalan khalaca athawb baa la dhaha khalaca athawb markuu qofku marada iska bixiyo kulcigu laakiin sharci ahaan waa ka ilaahay subxana wa tacaala yidhi falaa junaaxa calayhima fima hadday ka baqaan inay dumarka ninkii iyo gabadhii markaa ay horta wixii aad dumarka siiseen waxbaha ka qaadanina laakiin hadday iyagu is idhaahdaan arrintaa idiin suurtagal maaha gurigaasi inuu sii jiro iyadiina ay jeceshay ninkaasi inay kala tagaan falaa junaaxa alayhima fima iftadat bihi wixii ay isku furatay iyadu iftidaa buu ilahay ka soo qaaday waayo asalku dalaaqa ayaa iska leh rajulka soo maaha laakiin kulcigu waa alab lmar'ati طalaaqa zawjiha an yudaliqa zawjuha bimaalin tadfacuhu ilayh waa gabadhu inay iyadu dalbato طalb اlmarأati طalaaqa zawjiha bimaalin taftadihi aw tadfacuhu ilayh tadfacuhu aw yadfacuha kayruha amba iyadu ha bixisa amba cid kaleba ha bixisee waa inay muqaabala meesha timaado waa gabadhii oo dooneysa طalaaq oo dalabka xaguu ka imanayaa xaggeedu ka imanaya markaa muqaabala maaliya muqaabalo maaliya ayaa markaa la sameeya waarid maadaama ay gabadhii qofkii ka baqanayso inay xaqiisii kasoo bixi weydo isagiina aanu diyaar u ahayn inu furo ayaa sharcigu dhinac kale markaa iyo si kale u dhigay wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana imraata thaabit bni qaysin haweenaydii thaabit bni qays haabit بن qays بن shamaas alansaariy alkhasrajiy atat النبي صلى الله alay sl nabiga u timid oo faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow haabitu binu qaysun haabitu binu qays thaabit binu qays ma aciibu calayhi ku ceebeyn maayo fii khuluqin dhaqan oo nin dhaqan wanaagsan walaa diinin diinna ku ceebeyn maayo oo qof diin leh walaakinii ha yeeshee akrahu waxaan karaahiyeysanayaa alkufra fi lislaami akrahu ey akaafu waxaan ka baqanayaa imkalkan u jirta akhaafu waxaan ka baqanayaa alkufra fi lislaami kufri islaamka dhexdiisa aan ku dhacaan ka baqanayaa oo waa kufru kufraan alcashiir kii la odhan jiray kufraan alcashiir ay azawj xaqiisii inaan kasoo bixi waayaan ka baqanayaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku wuxu uhi aturiddiina ataruddiina calayhi ma u celinaysaa waayahay xadiiqatahu beertiisi uu ku siiyey marka hore qaalat waxay ti nacamha qaala rasuulu lahi sala la ala sl rsulka wuxu uhi iqbal alxadiiqa aqbal beerta oo waxa uu la hadlaya haabite wa dalliqhaa fur tadliiqatan hal furnin rawahu lbukhaariyu wa fii riwaayatin lahu warin kale oo bukhaari lahaa waxay ahayd riwaayatin lahu ay lilbukhaariyi wa amarahu wuxuu amray bialaaqihaa wa amarahu wuxuu amray bialaaqihaa inuu furo ayuu wali abi daawuud watirmidiy waxasanahu tirmidina xasan buu ku sheegaya ana imra'ata haabit bni qays ikhtalacat minhu way iska khulciday way iska furtay ba af somalia noqonaysaa fajacala nabiyu sala la alay sl nabigu wuxuu ka yeelay ciddataha ciddadeedina xaydatan hal mar inay xaydo ayuu ka yeelay wa fii riwaayati camr bni shucayb can abihi can jaddihi cinda ibni maajahin ana haabit bina qays ana haabita bina qaysin kaana damiiman wuxuu ahaa nin aan qurux badnayn wa ana imra'atahu haweenaydiis qaalad waxay tidhi lowlaa makhaafat اllah haddaanan ilaahay ka baqanaynin idaa dakala calaya markuu ii soo galo sidan u karaahiyeysanayo ninkaa labasaqtu fii wajhi wejigiisaan candhuuf kaga tufila wali axmeda min xadiisi sahl bin abi xathma wa kana dalika arrinkaasi wuxuu ahaa awala khulcin fi lislaam khulcigii koobaad wa kana dalika awala khulcin fi lislaam kulcigii koowaad ee islaamka dhexdiisa dhaca ayuu ahaa marka saxaabada saraaxada ayaa ku badnayd saraaxaduna waa arrin saxaho haddii aan dee dhibaxka ka iman may ahayn dee dad isku munaafiqeedeynaya marka gabadhan iyaduna ansaartay ka mid ahayd oo isla family bay ahaayeen saabit bnu qays waxay walaal ahaayeen anba dhalay labadaaba waa la yidhi ninkii la odhan jiray cabdillahi bn ubay bnu saluul ee munaafiq ahaa oo marka horeba nin aad u qurux badan aha isagu say ilaahay qur-aankiisa inooga sheegay ida ra-aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaqulu tasmac liqowlihim xagga quruxdooda iyo shirkooda waad yaabaysaa hadalkoodna waad dhegeysanaysa laakiin dee inankiisuba nin wuxuu ahaa cajiib oo saxaabada ka mid ah cabdillaahi bin cabdillaah waynu garanna waa kii madilah inantiisuna saxaabaday ka mid ahay marka waxaa leeyahay gabadhan waxay walaalahaayeen cabdillaahi bn ubay ibn salul ma inantiisi bay ahayd nowali labadaba waa la yihi kama baxayso amba inantiisi inay ahayd qof wanaagsan bay yadi saxaabada ka mid ah. qof xun ay ahaan lahayd mabay sidan tirahdeen waxay doontay samayn lahayd lakin waa ta tiri walakinii akrahu alkufra filsa ninka xaqiisu aad iyo aad buu de weyey oo rasulku alay slat slam waa kii tilmaamay dumarow ad u badantihin markay weydiiyeenna maxay ihahdeen muxuu rasulku ugu jawaabay yakfurna ay yakfurna billah s yakfurna cashir marka waa kufraanu nicma nicmadii kufrigaa noocya ah. culimadu maslada waxay soo qaataan qolada khawaarijta iyo qolada iminka wax qarxisay marka la radinayo dadka iska tagfiirinaya in kufrigu kufri asqarana noqon karo kufri akbarana uu noqon karo kana waa kufrigii asqarka ahaa qaar waxaan ka baqanayaa kufri kii weynaayo sidaan u dhibsanaya inu karaahaysayn inay ridooboba waan ka baqanaya an u tirahn waa qawl daciifa qowlkasi ay culimadu oo kufraan cashiir wey kufraan sowj marka khulcigii koobaad ee islaamka dhexdiisa dhacaa maxaa halkaa laga qaadanaya jaahiliyadda khulciguu jiray oo dhaqanada ay lahaayeen bay ahayd inay gabadha ninka iska furto lakiin islamka dhexdiisa kana u horeeyey thaabit ibnu qays waa dadka jannada loogu bushaareeyey saxaabiga ad arkaysa haddana muxuu ahaa shekhu islam sami kitabka caqidal waasidiya markuu sheegaya dadka jannada loogu bushaareyey muxuu kusoo daraa thaabit ibnu qays bin shumas oo saabit wuxu aha nin aada u aftahana oo khadiibu rasuuli ba lagu tilmaamay alayh isalaatu wasalaam jahwariy codkiisula dheeriyey dabeetna markay aayaddii soo degtay ya ayuha ladina amanu laa tarficu aswaatkum fowqa sowti nabiy walaa tajharu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdi an taxbada acmaalakum antum laa tashcurun waa kii gurigiisaba ka soo bixi waayey wahiinu halkaa la fadhiistay markii la raadiyey rasuulku nin baa ku yidhi waan kuu soo raadinaya ninkii markuu soo raadiyey wuxu uhi rasuul allow ninkii halkaasu fadhiyaa saasuu leeyahay wuxuu leeyay waan gaa dee camalkayga wuu baabaayo wa markaa codkaygaan dheereyn jiray oo rasuulka kor baan ugu qaari jiray dabeed rasulku wuxuu ku uhi inaka lasta min ahli الnaari walakinaka min ahli اljanati adigu ahlu naar ma tihide ahlu jannaha ayaad kamid tahay waa shahaadadii nabiga alayh الsalaatu wasalaam marka waa tan iyaduba sheegto waxay tihi akhlaaqdiisuna way wanaagsan tahay oo dee gabadho akhlaaq bay ninka kaga caban karaa dabeeca xume iyo wax lamid ah been iyo waxyaal fisq uu sameynayay waa khuluqi diinna kagama cabanayo de waa muslim oo munaafiqna maaha laakini waxay sheegtay xaggii abuurkiisa markaa riwaayadka qaarkood waa ku jirtay waxaan arkay isagoo rag badan la socdo markay sii socdaan iyo markay soo socdaan marka ugu gaaban ugu fanshaxunaysaa sifadaa leh marka anigiina waxaan iyaduna markaa gabadha waa la sheegay inay qurux badnayd markaa de waxay isleeday gabadhaada ayaa ninkaa la joogaysaba iyadu is tiri dabeetana rasuulkuna alayh salaa slam markuu arkay inaanu qoyskaasi sii wada jiraynin saasuu sameeyey marka insha allah waynu sharixi doona halka inagu joogo wallahu aclam